بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه darsiga kooban in sha allahu tacaala wuxuu ku saabsiisan yahay alwaasic addiiniy waasic fi luga alcarabiya ay alxaabis aw ilkaf a waxa wax kaa celiya ama waxa wax joojiya macno labaadna culammada qaar way sheegaanoo waasica ilhaamkana waa la ydhaahaa labada lafdiba waxay u deliishadaan qisadii nebiyullaahi sulaymaan fahum yuusacuun ciidamadiisii markii waa laysu celinayey waa laysu joojinayey ama rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay awsicnii alhimni na ku fasiraan calaa kulli xaal alwaasici diini waxaan uga dan waxa weeyaan culamaai nafs waxay dhahdeen bani aadamku wuxuu leeyahay wax dawaafic la yidhaahdo wax wax ku bixiya oo ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray oo loogu talagalay nolosha inay qayb horu socodkeeduba inuu iyada ku dhisan yahay iyo wax keena waxaa in si fiican loo isticmaaloo joojiya dawaaficdu maalan dawaafic jinsiya ilaahay dadka wuxuu ku abuuray rag iyo dumarku inay isu baahan yihiin waxaa bini aadamka ku abuuran daafi xubu tamalluk inuu wax yeesho waxaa ku abuuran bini aadamka xubu الظuhuuri wالtamayuz inuu muuqdo waxaa ku abuuran bay dhahay bini aadamka xub اlistiknaa curious inuu wax ogaado laakiin waxay leeyihin waxaase haddii sidooda loo sii daayo ku abuuran inuu wax cuno waxna cabo laakiin waxaasi waxay u baahan yihiin bay idhaahdaan kawaabix ama dawaabit laakiin kawaabit uma baahna bay idhahdaan wala afcalabi ku hadasha kawaabixdu waa breeg wax joojiya wax xadeeyo ka ilaaliya in si xun loo isticmaalo in se la dafiro oo la diido looma baahna oo kabti lagu sameeyo waxaynu hadda u dan leenahay markaa waxa weeyaan bini aadamka maxaa ku bixiya inuu samaha sameeyo qaanuunka raaco bulshada waxtaru yeesho maxaa ku bixiye diida inuu xumaha sameeyo dhibtu inay dhacdo sharka inuu ka weecdo waxay dhahdaan culammadu inta ugu badan leh waa qayb daakhiliya iyo qayb khaarijiya bay idhahdaan waasicaasi ama si kale haddaynu u tilmaamno laba gudaha qofkay ka yimaadaan bay dhaahdaan labana waa dabadday kaga yimaadaan laba qofka gudihiisa ka yimaadaana waxay idhahdaan waa addaafic alfitri aw alwaasic alfitriy abuurka ilaahay siduu bini aadamka u abuuray iyo muctaqadaadka iyo diinta uu rumaysan yahay labadaasi waa laba shay oo nolosha qofka suluugiisa iyo dhaqankiisa kontaroola oo waddo mariya laakiin qofka gudihiisay ka yimaadaan labana dabadday ka yimaadaan bay idhaahdaan waa asulta waalmujtamac bay idhaahdaan waa maamulka iyo qaanuunka iyo sistamka iyo bulshada iyo dhaqamadeeda iyo taqaaliiddeeda saddex waynu tiltilmaamay laakiin anigu waxaan u socdaa un alwaasici diiniy oo aan u arkaya inuu yahay ka ugu muhiimsan ka koowaad waasic اlfitra ama alwaasic اljibiliy ama culamaa اlusuuliyiin usuul اlfiqiga culamada qorta waxay dhahdaan alwaasic الطabciy aw الطabeeciy sida ibnu cabdisalaam iyo ibn اlqayim iyo shaatibi iyo suyuuطi iyo kani waa firada abuurka wax ku saabsan oo waa maxay ilaahay baa bini aadamka si quman u abuuray walaqad khalaqna اlinsaana fii axsani taqwiim si quman baan u abuuray baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilahay baa bini aadamka wuxuu ku tilmaamaya fiطraة اllahi alatii faطara الnaasa calayha ilahay baa ku abuuray qofku inuu qumanaado oo qofka bini aadamka ah haddii aanay u imanin waxyaabaha khaarijiga ah oo aanan la weecweecinina sidii ilaahay u abuuray loo daayo xumahna wuu nacayaa bay dhahdaan samana wuu jeclaanaya qofka bini aadamkii bifiriyan buu cadaaladda u jeceliyey abuur ahaan buu dulmiga u necabiyey ilaahay baa saa u abuuray laakiin waxyaaba khaarijiya intay ku yimaadaan way weecweecin karaano wixii cadaalad ahaana dulmay ugu sawiri karaan wixii dulmiga ahaa cadaalad bay ugu sawiri karaan kaasi waa shay khaarijiya ah. laakiin aslulfira imka haddaad aragto qof yaroo halkaa lagu dilaya aslulfira waad ka nahaysaa aslulfira qofka la dulminaya ma ogola sidaa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii waabisa wuxuu tilmaamayay albiru xusnu اlkhuluq waliثmu maa xaaka fi الnafs samuhu waa akhlaaq ficnida dembiguna waa waxa naftu ay ku xasili weyda ay diiddo yani wuxuu tilmaamaya nebigu calayh الsalaatu wasalaam wixii aan nusuus sharciya ku soo aroorin ee aadna si weydo haddana ay naftu diiddo inuu ismiga yahay ama xumaha inuu yahay kaasi waa waasic fitriya laakiin inta badan duruufaadka qofkuu ku noolyahay iyo deegaanada iyo environmentka biicada bulshada dhaqamada waxaasaa khalkhaliya saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay ilmuhu inuu ku dhasho kullu mawludun yuuladu cala alfitra laakiin abbaha iyo hooyada ama afkaar yuhuudeed raacsiiya ama kuwa majuusi ama kuwa diimo kala raacaya waxaa kaloo dawaabidaasi aan tilmaamayno ka mida ah, si guudun baynu iyaga u tilmaamaynaa waasic اlmujtamac bay idhaahdaan ama aldaabit اlmujtamaciy bulshada iyo dhaqankeeda iyo caadaadkeeda oo bulshadu waxbaa jira sababdu doonaha u soo samaysmee markuu xad soo gaadho qofku aanu bulshada la waajihi karin uu ka xishoonayo isleeya war dadkaa kula yaabi doona haddaad samayso dadba wuu kula yaabay walidaalika u xadiidkan qaabise laftiisuu nebigu wuxuu tilmaamayay wa karihta an yaطalica calayhi اnnaas nebigu waxa weeyaan waxa naftuna ay diiddo isla markaana aad nacdo dadku inay kugu arkaan marka bulshada xishoodaad ka xishoonayso leeda waa lagula yaabay ama waxaani wax dadka waaweyn hortiisa lagu sameeyo maaha ayuu tilmaamaya marka waxay dhaahdaan bulshada iyo dhaqamadeedu mararka qaarkood buu miisaan xasaasiya yahay oo xadida albiru waliih haddii aan nusuusi jirin nabiguna calayhi salaatu wasalaam hal xadiid unbaa baynu tilmaami doonaaye nin baa u yimi oo jaarkiisu ka cawday xadiidku imaam albukhaariy fi ladab almufrad kuwa aroorinayo sheekh alalbaani la leeya xasan saxiix nin baa jaarkiisii ka cawday dabeetana ilaahay rasuulkiisii buu yimi wuxuu yidhi ina lii jaara yu'diinii ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan leeyahay mid ii jaara oo dhib igu haya deris dhib badan ayaan leeyahay buu yidhi maxaan yeela nebigu talu siiyey alaabtaada intaad soo urursato bannaankaa dhigo bannaankaa fadhiisa buu yidhi wadadaa dadku marayo oo dadku markay kuu yimaadaan la yidhaahdo war maxaa kugu dhacay u sheeg ninkii sidii taladii nebigu qaato intuu alaabtiisi qaato halkaa bannaanka fadhiistay war maxaa gurigii kaa soo saaray maa waa maxay dhibta ku haysataa waar mid halkanaan gurigii kaga jiri waayey buu yidhaah mid baa soo saaray ciddii soo martaaba way habaartaa waar habaarqabaani muxuuha dadka guryahooda inay deganaadaanna u diiday siday u wada naclanay u habaarayeen ayuu ninka arkay bulshadiiba inay isaga ku soo jeesatay wuu u yimi oo wuxuu yidhi war nin irjic ilaa manzilik fa wallaahi laa uudiik war inay gurigaaga iskaga noqo dib kuu dhibi maaye bulshadii dib kuu dhibi maaye gurigaagii iskaga noqo waxay dhahaan xadiidka nebigu calayhi salaatu wuxuu tusiyey mujtamacu masaladan la sameeyey waa wiqaayatun lilmujtamaci aladii raaqaba maa xada waxay ilaalin u tahay bulshada kale waxaasoo kale haddaad samayso in waxaasi kugu dhacayaan inay tahay waxay kaloo u tahay darsi ninka kan lagu celiyey ninkii wax dhibayey waxa ku filaaday bulshada cadaadiskeedii bresharkii bulshadu ku haysay ayaa keenay inuu ninkan ka fuqoo iska daayo marka waxay idhahdeen bulshadu marka caadooyinka iyo dhaqamada iyo waxaanay samaysmaan way adagtahay qofku inuu khilaafo haddaanu dee xaq wadin inuu waxaasi khilaafo oo wuxuu ka xishoodaa war dadkaa kula yaabi buu is leeyahy la odhan doonaa ninkii weynaa war wuxuu samaynaya waa maxay sidaa ogeed buu nebigu calayh salaatu wasalaam ninkii dadka badan dilay wuxuu kula teliyey meeshan uu degan yahy inay ardu suu tahay oo dad aan xumahaba diidaynin inay degan yihiin ee meeshan iskaga tag ilaahayna dee qur-aanka nebi moxamed baabuu u tilmaamaya watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa idan bulshadu daqdigeed iyo brasharkeedu qofka bini aadamka wax waa ka joojin karaa laakiin kanina ma xoog badna waayo waxay ku xidhan tahay uun qofku inuu meeshan ka baxo meel aan laga garanayn hadduu tago wuxuu doonu sameeyaa meel aan laga garanaynin oo aan la odhanaynin warsoodigaan ceeboobe waa samaysay wuxuu doonu iska sameeyaa bulsho ka nooc gadisan waayo waxaan can qanaacatin iyo can diinin ugama tegaynine cadaadiskii un bulshadu ku hayay waxaad iyo goor ku dhici jiray dadkii dhallinyarada ahaayo intay iskuullada ka baxaan yurub loo diri jiray iyagoo madhan dabeetana waxay soo noqon jireen iyagoo sarojooga ku kaajayo khamriga caba ama wax la nooca waayo dadkii ay ka xishoonayeen iyo bulshadii ilaalinaysay ka dhex baxeen waxay u tageen meel arda soogii uu nebigu ninkan uu sheegay uu yidhi ka tagoo kale ah dabeetana waa iska firinbidheen waayo ceebba maaha waxa kan waxa ku hayay bulshada breshar ku haysay ka saddexaad waxay idhahdaan waa alsulta waalqaanuun qofku waxaan xumaa wuxuu uga baqayaa sistamka iyo nidaamka jira iyo qaanuunka ciqaabaya marka hadduu arkayo dee nin booliisa haduu arkayo waxaa samayn maayo hadduu arkayo odhitkii inuu xisaabinayo xisaabta ku jira waxba isweydaarin maayo laakiin kuwaa ishoodu hadday yara laabanto wuxuu isweydaarin karaba wuu isweydaarinaya sulطada qaanuunka iyo haddii la adkeeyo waxay idhahdaan yurub iyo north america nidaam baa yaalla system baa yaalla war system ay dadku ogolyihin ma jira waa la sanduleeyey jeebkooda qof walba la baadha waxaa ku galana waa la garanayaa gaadhigaad meel qaldan dhigtay lacag bixi wadadaad dheeraad ku martay lacag bixi halkan baad istaagtay ganaax baa lagu wadaa dadka ganaax baa lagu sanduleeyo lagu aqbalsiiyey inuu qof waliba system raaco qumanaado laakiin isna ceebtu leeya waxa weeyaan haddii qaanuunku uu gamco ama isha isku yaro qabto ama qofku meelaan qaanuunka lagu arkaynin uu joogo wuxuu doonu isna sameeyaa dadkan dowladda xadha waxaan sameeya waxaan sameeya hadduu isleeyahy sharcigaa lagu marinaya dee wuu gabanaya laakiin hadduu og yahay qaanuunku mid xoogan inaanu ahayn wuxuu rabo wuu isweydweydaarinaya waxaa taa kaaga daran kuwa mutanafidiinta ah iyaguba qaanuunka dejiya ama iyaga laga rabo inay qaanuunka fuliyaan kuwana muu qabto madaxa masaakiintu muddo qaanuun qabta inta badan madaxda ma qabto meeshuu doona ha joogaan inta badan madaxda qaanuunku ma qabto waayo qaanuunka ama isagaaba qorqoray isagaa masaalixdiisa ku saleeyey ama dee isagiiba kii fulinayay ma ma adagta inuu ku qabto walidaalik haddaan wuxuu qanaaca diiniya aanay ahayn tusaalaan ku siinaya reer galbeedku waxa la yidhaha waa dad xuquuqul bini aadamka ilaaliya waa dad sistamka u hogaansanaada waa dad waxaasa waxaasa saasaa laynoo akhriya marka waxaynuu haysanaa qofka reer yurubka ee caddaanka ahy inuuna cadaalad badan oo xuquuqda ilaaliya oo dhaqankiisu sidan yahay oo quman inuu yahy laakiin dhowr tusaalaan ku siinaya wadamadooda markay ka soo baxaan maxay samayn jireen markay mustacmiriinta ahaayeen maxay samayn jireen meel aan qaanuunkoodu qabanayn markay joogaan maxay sameeyaan maalan maraykanku markuu ciraaq joogay muxuu samaynayay abu qurayb iyo meelahaasuu dadku guray ingiriisku markuu joogay afghanistan muxuu samaynayay dadka intuu soo qabtay askartu ku kaajaysay qof bani aadama lagu kaajayo meedan lagu dul kaajayo maxay samaynayeen maalan guwantanaamo maxay u samaysteen hadduu qofka maraykan gudihiisa lagu xidho dee qaanuunku iyaga kale ilaalinaya qabanayo markaa waa adkaanaysaa wixii la doono in laga yeela ama lagu sameeyo waan meel qaanuunka ka yaro fogunge guwantanaamaa la geystay marka waxaad doontaad samayn kartaa waayo sharciga iyo qaanuunkai waad ka bixisay mar hadduu qaanuunka ka fogaado siduu doon u samaynaya maxay beljiik maxay afrika ku samaysay markii ay gubaysanaysay maxaa holandiyiintu ku sameeyeen south africa iyo indonesiya iyo markay wadeen faransiisku muxuu afrikada waqooyi iyo afrikada galbeed ka sameeyey macnaheedu waxa weeyaan qaanuunku intuu isagu deganaabuu ku qabanayaya hadduu ka baxo wuxuu doonana wuu dili karaa wuxuu doonana wuu samayn karaa mar haddaan qaanuunku qabanaynin haddaba waxaan u socdaa saddexdaa qaybeedoo horeba waxa ka muhiimsan baan leenahay oo dadka munadam ka dhigi kara oo dadka samaha waafajin kara waa waasica diiniga ah alwaasici diiniy oo ah shay qofku markuu rumeeyo dhaqankiisa wax ka bedela shay qofku wuxuu samaynaya kontaroola shay qofka waxa saxa iyo waxa qaldan labada wadatuu raacayo zaajiru ah qofka bini aadamku uu yeesho damiir iyo dareen xumaha diida khayrkana raadceeya walidaalika isagoo oon ka cabsanaynin intaanaynu sheegnayba waa ka mid oo malihin wax ma taraan waa ka mid sistamka iyo nidaamka salafku aqwaasha inta badan laga soo naqliya maxay dhahay in allaha yazacu bisulطaani maa laa yaazacu biاlqur'an aw maa yaazacu ilaahay sulطaanka wuxuu ku joojiyaa lagu celiyaa waxaan qur-aan lagu akhriyaa celinin oo dadku dee ma wada fiicin haddaanay in badan waxaa ku jiraya afraad u baahan iyaga in maxay qaanuunka lagu qabto laakiin majoritiga waa inuu qabtaa damiirkiisu dadka inta badan waa in damiirku qabtaa inta yar buu markaa qaanuunku qabtaa maalan cahdigii uu nebigu noolaa iyo cahdigii saxaabadii waaweyne jooganay kuwa imise qof baa gacan la gooyey kutub alxadiid haddaad akhrido baadho baadho waa dhowr qof imise qof baa la rajmiyey cid markhaati lagu rajmiyeyba ma jirto waa dhowr qofoo iyagu kartay imise dunuubta iyo ciqaabaadka qur-aanka iyo xadiidka ku qoran oo dhan imise qofba imisaa lagu xukumay waayo dadka majoratigiisa waxaa ilaalinayay waasica diiniga ah qaanuunku qof qofka iyo labalabada ka baxa ee markaasi gafa buu qabanayay waasican aynu sheegayno markaasee diiniga ee culamada psychologigu alwaasic addiini aw adamiir aw alwujdaan ama waxaa yidhaahdaan fii shariica markaynu joogno waa masaa'ilkan lagaga waramo muraaqabat ama alxayaa min allah aw alkhashya aw altaqwa aw alwarac aw makhaafat warajaa'i waxaasoo dhamme waxay ka warramayaan waa ashyaa lagu tilmaamayo qofku damiirkiisa iyo qalbigiisu inuu kontaroolo oo xumaha uu ka qabto isagoo waxaa ilaalinaya si awgeed baa ilahay qur-aanka tusaalayaal buu ina siiyey bini aadamku maalan haweenka iyo raggu ay isu baahan yihiin laakiin waxaa la xadeeyey sifo sharciyo qura inuu ku dhici karo wixii intaa ka baxsan in la joojiyo intaynan qaanuunka tegin ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nebi yuusuf waraawadatu alatii huwa fii beytiha can nafsi waqallaqat ilabwaaba waqaalat hayta lak waxaa laynoo sheegay wax allaaliya wixii qof niyad jabin lahaa ama waxaan u fudaydin lahay oo dhan bay samaysa kow waa gabadh magac maamuus leh oo qoyska boqortooyada iyo xagga sare ka tirsan culamo taariikhna yidhahdaan waabay qurux badnayd oo sarakhaa la odhan jiriyo kamaa la odhan jiro aad baabay u qurux badnayd bay culammaduna sheegaan taariikhda qora laba waa isaga sayidadiisii oo dee isagu addoon buu ahayo iyadaa maamulaysay saddex isagu nin dhallinyaraa buu ahayo aan reer lahayn waa markuu uu baahi badnaa nin caafimaad qaboo dhallinyaraa oo aan haasya reertoona lahayn afar waxay tijaabisay inay wuxuu qarsoonaan karaan oo albaabada iyo daaqada iyo meel cidlo ah oo labadoodama iyona cid kale joogan bay geysay shan dalabku iyadu ka socdaa oo inta badan raggaa wax hungureeya wax doonaa marka kan iyadaaba dalabka wada oo le hayta lak idan waxa laaliya wixii fudaydin lahaa inuu ninkani gabadh u tago ayaa meesha yaalla lakiin qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa qaala macaad allah qaala macaad allah ilaahay baan ka magan galay buu yidhi innahu rabbi axsana mawaaya innahu rabbi inuu ilaahay u jeedo waa lagu fasiraa inuu ninkii guriga lahaa u jeedo waa lagu fasiraa labaduba rabbi waa u midna waa sayidu wa maaliku de isagaa hentay oo waa doon u yahay e allana waa allihii abuuray axsana mahwaaya buu leeyahy innahu laa yuflixu اظaalimuun idan maxaa celiyey waasiciisa diiniga ah maaha qaanuun maaha sistamkii bulshada waa firadiisii saalixa ahayd oo heshay diin oo kobocday waasicaasi diinigaaba xumaa ka joojiyey bale qur-aanku wuxuu inooga warramaya qisadu inay sii gaadhay marka kan alab bay joogtay waabay isbedeshayoo ciqaabbay isu bedeshay haddaad samayn weydo waa lagu xidhayaa way soo dhaaftay markaa markii hore gabadh doonisteed qurhee hadda waxay isu bedeshay maxay lain lam yafcal maa aamuru waxaan raba haddaanu samaynin layusjananna walayakuunanna min asaakiriin bay taagantah xidhee oo xidhayo kuwa dulaysan ka mid dhige markana qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa xataa inaanu jabin markii la yidhi waa lagu ciqaabaya oo uu leeyahay maxay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahay ow xabsiga ayaa agtayda laga doorbidaya waxay igu yeedhayaan inaan zine iyo xumo ku dhaco waxaan ka doorbidayaa xabsiga inaan galo xabsigan ay ku hanjabayaan ayaa ka fudud inaan ka sameeyo idan waasicu hadduu qofka waasica diinigii muraaqabatullah ilaahay hadduu qofku dareensay inuu rabbi arkayo uu xishoonayo qofka muslimka hadduu dareensan yahay wuxuu samaynaya in aakhiro lagu abaalmarinayo wuu cabsanaya janno iyo naar inay jirto uu rumaysan yahay hadduu dareensan yahay ilaahay inuu u nimceeyey wuu arkayaa inay tahay eh, nukraanljamiil ciddii ku wanaajisay inaad xumayso allihii waxaanoo caafimaada iyo xoog iyo intan ku siiyey inaad wixii uu ku siiyey ugu abaalmuddo inaad macsidiisa ku samaysaa nukraanljamiil inay tahay wuxuu arkay idan qofkan waasica diiniga ahi qofka bini noloshiisa ugu kontaroola saas awgeed baa intaad diintaadu leegtahay hadba ayuu suluugaaga toosnidiisu leekaanaya walidalik buu nebigu wuxuu lahaa calayh salaatu wasalaam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin xadiiskii saxiixayna ka zinaysta ma zinaysto isagoo maxay ah isagoo kaamiluliimaana yani isagoo iimaankiisu dhammaystiran yahay waxaa jira baa la tilmaamayaa oo uu zinada uga joogi waayo waasixi ka joojin lahaabaa dacfi ku raghalay dacfu iimaan baa jira khamriga cabayaa ma cabo isagoo maxay mumina tuugga waxadayaa ma xado isagoo maxay mumina ka wax boobaya wax ma boobo boobay dadku wada eegaan ninkani wuxuu dhacay badnidiisu intuu leegyahay isagoo mumina baa layidhi waxaasoo dhan maxaa mumina loogu rakibay waa waasica diiniga waasica diinigii waa ka keenaya wax dunidu qaanuun iyo cilmi iyo dowladnimo iyo xoog iyo dhaqaale inta laysugu geeyey lagu kontarooli kari waayey inuu waasic diiniya kontaroolay yani maka iyo madiine iyo carabtii meeshaa joogtay khamriga way cabi jireen markii islaamku soo degay markuu islaamku soo degay khamriga waa xaaraan lama odhan ee iyagoo ay cabi jireen saxaabada taqaana rag badanoo ka midi ah, shan iyo toban sannadood bay cabbayeen saddex iyo tobankii sane maka la joogay iyo laba sanoo madiine la joogay shan iyo toban sannadood bay cabbayeen yaa cabbayey dee xamse iyo sayidu shuhadaa iyo sacd ibn abi waqaas raggaa taqaano weeyaan ragga khamriga cabayay waayo xalaal buu markaa u ahaa waxaanu ahaa khamrigu tijaarada ugu badan ee laga tijaareeyo erayga taajir haddaad aragta ba yidhaahdaan wakhtigaa wuxunbaa loo isticmaali jiray ninka khamriga iibiyunbaa taajir ahaa yani xoolo kaasunbaa ka dharagsanaa wuxuu lahaa meelo calan laga taago wuxuu ahaa yani caadaadka ugu tirada badan le bulshadu ay leedahay dadkan diintoodii iyo iimaankoodii baa la dhisay kadibna waxa soo degay qur-aan leh waa rijsun min camali shayطaani fajtanibuuh waa qurun shaqo shaydaan ka midee eh. fajtanibuu ka fogaada waa erayo booliis lama dalban xabsiya lama sii dhisin wacyigelin kale lama samaynin dadka looma yeedhin mujarad iyagoo cabaya oo u fadhiya weli ayaa kii dhawaaqayay dhawaaqay isagoo le alaa ina alkhamra qad xurimat waryaadhaheen war khamrigii waa la xaaraanimeeyey waxay dhahdaan kuwii kooba beegaga haysta in lagu cabo dib umay kaban waa iska dhigeen kuwii afka ku haystay afka intay ku hayeen may liqine way tufeen wixii weel ku jiray waa la qubay bale weelashaa la jajabiyey weelasha khamriga lagu samayn jiray waa la yidhi burburiya weelasha khamrigaa la burburiyey waxay dhahay magaalada madiina suuqyadeedii khamru dareereen khamri ayuu dareeray khamrigii markuunu joogsaday maxaa joojiyey waxaa joojiyey waasic diiniya iimaan qalbiga galay iyo dadkanoo dareemay ilaahay weynidiisa iyo aakhiro dambaysa iyo noloshan inaan lagu waaraynin iyo alla kacabsi galay baad baabi'iyey walidalik ayaa xadiidka imaam alciraaqiyi sanadkiisa jayid ku sheegayo waxau tilmaamayaa xadiidku إida araada allah bcabdin khayra jacala lahu waacida min nafsihi ya'muruhu wayanhaa qofka ilaahay hadduu khayr la doono naftiisa ayaa looga sameeyaa mid wacdiya oo wanaagana fara xumahana ka celiya se cagsigeedana hataa dunida waddankii ugu xoog badnaa inuu isku dayey inuu joojiyo uu taag waayey maraykan baa kii u ololeeyey oo dowladdoo dhamme aqbashay oo baarlamaanadooda aqbaleen oo madaxweynuhu saxeexay oo afti dadka laga qaadoo la aqbalay oo la yidhi qaanuun maaha waa distoor qaanuunka laguma darin waxaa lagu daray maxay distoorka waddankaa lagu daray khamrugu mamnuuc oo dhowr iyo toban sannadood dagaalkaasi la waday oo iskuullada iyo jaamacadaha iyo meel walba lagu dhigay oo kadib markii boqolaal dada la dilay iyadoo aanay badnayn maxkamadaha dilka qaadaa ilaa laba boqoloo qof baa problemskiisii loo dilay oo gangiskii bateen oo blind drugska waxay odhan jireen maxaa la yidhaahdaa suuqii madooba ee lagu samaynaya mid dadku ku indhabeeno oo ku waasho la sameeyey oo wixii tira batay dowladdii u taag weyday dowladdii markii dambe waxay idhaahdeen war waxaan mees joojin karayna maxaynu samaynaa amadman dambe wax dambe oo isna dastoorka lagu qoramo amadmanka toddobiyo tobnaad mise siddeediyo tobnaad ba keliya ayay dib u soo saareen oo ay leeyihiin ha la jooji khamrigu waa fasaxe wuxuunbaa dowladda dhexe la hadhay qofka intaa cabsan inaanu gaadi kaxayn karin intiisa kalena federal state gobolladu say doonaan hawla dhaqmaan macnuhu maaha khamrigaa wanaag ka soo baxay ee waa loo taag waayey waxaa xaggaa u socda darogooyinka darogooyinka way la dagaalameen waa xidhxidheen waa dileen wax kasta waa la sameeyey waa la joojin kari laayi xaggay u socotaa hadda kolba in yar in la fasaxo hadda tadawada ah baa la ogolyahay kuwii barbartay bal kuwa hala siisiiya iska cabaan haddii kale way xanuunsanayaan kuwo kaleo medicine loo isticmaali karo oo ah dadkan maxaa la yidhaahdaa xanuunada adayga hayaan iyo morfin iyo waxaa lagu mudmudo ha lagu sahramiyo benkilars looga dhigo waa soo wadeen meelaha qaarkood ha la ogolaado way soo wadeen qaarkood waxay ogol yihiin qolol gaaroo lagu cabo qaarkood waxay ogol yihiin xilliyo gaaroo la cabo qaarkood waxay ogolaadeen noocyo gaaroo la cabo takhafiifka ha la cabo oo hala ogolaado beerta beera ayaan laga beerin laakiin haddii awada loo beerayo waa la beeri karaa beeraha qaar baa laogola marka waa la soo wadaa imka beeraha barh baa la ogolyey cabista barh baa la ogolyey iibinta barh baa la ogolyey meelaha lagu cabayo meelaha la ogolyey anafter wile wakhti dabadeedna khamrigii unbulan mid noqon doonaa la fasaxay sababtu ma in cilmi soo kordhaybaa maya waa in bini aadamka la xadidi kari waayo la kontrooli kari waayo waa in bini aadamka la ilaalin kari waayo waxaan leenahay waxaasoo dhan waxaa ku filan waasica diiniga ah dadkii markii diintan lagala dagaalamay ayay noocan soo baxeen bahallada wadaa ah. waasica diiniga ahi waa ka nusuusta qur-aanka iyo xadiidku bale culammadu waxay idhaahdaan cibaadaadkuba waxay sal u yihiin inay waxan beeraan walidaalika haddaad qur-aanka u fiirsato ilaahay kuwii intay alla garteen haddana xumaha sameeyey waxaa lagu yidhi qul man yarzuqukum min alsamaaءi wاlard aman yamliku الsamca wاlabsaar wman yukhriju اlxaya min almayiti wayukhriju اlmayita min alxay wman yudabiru اlamra fasayaquuluuna allah baa ilaah yidhi bal waxaad weydiisaa kuwan waryaa idin arsaaqa cirkiya dhulka idinka arsaaqa ilaahay bay odhan waryaa dhagaha iyo aragga iyo waxaan o dhan hantay markii lasoo tilmaamay waxaasoo dhane la yidhi ilaahay bay odhan doonaan ilahay wuxuu ku uhi faqul afalaa tattaquun waxaad tidhaahdaa waxane macrifadu midhihay dhalinaysay meeye markaa alla kacabsiga xaguu maray saas daraaddeed ba qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya cibaadadaba haayadeedu inay tahay waxaan laynaya cibaadaysta haayaadka ugu waaweyn inay ka mid tahay markaynaan aakhiro ka fakrina adduun ka fakerno inay beerto waasica diiniga taqwo la yidhaahdo yaa ayuha الnaasu اcbuduu rabbakum اladii khalaqakum wاladiina min qablikum lacallakum tattaquun baa ilahay yidhi waardadow ilaahay caabuda baa la yidhi oo cibaadada la kaalaya ilaahay idan abuuray caabuda idinka iyo kuwa idinka horreeyaba maxaa loo caabudaya kay tattaquu baa ilaahay leeyahy lacallakum tattaquun in waasica kan taqwada la yidhaahdee qofka xumaha ka ilaaliyaa inuu beermo daraaddeed ilahay u caabuda walidaalika masaa'ilka noocan ka warramaya bashariyada agteeda taarikhdeedii horena macruufay ku ahayd qur-aankana kuwii ugu soo hordegaa ka warramayay masalati taqwa yani qur-aanka makiga ah oo dhan bay ka buuxdaa suurat alcalaq arayta aladii yanhaa cabdan idaa salla maxaa ku xiga arayta in kaana cala alhuda aw amara bitaqwa suwarka makigaa bay halkaa ka taagantihin waayo cibaadaadku danta laga leeyay waxaa ka mida ah in waasica kan qofku inuu xumaana ka weecdo samaana raaca inay beerto sawgeed baa ilaahay qur-aanka markuu salaad inoo tilmaamayay maxaa la yidhi ina asalaata tanhaa cani اlfaxshaa'i wاlmunkar salaaddu waxay reebtaa xumaha waxa salaada loo tukanaya koowaada la rabo in laga midho dhaliyo waxaa ka mid ah inay salaadu noqoto nooc reebaya xumaha hadday xumaha dadku reeba haddaad aragto dadku intay tukadaan xaggana wax walaaqaya salaadani tii ma aha salaadaa wax ka qasanyiine dadka salaadaa loo saxo waayo saxaabadu kii ay yidhahdeen mid bay yidhaahdeen way la yaabeen habeenkiina wuu tukan jiray nin salaatuleel u kacaa waxaana lagu yara xamanaya inu wax yaro qaadqaado arrinaa isqabanaynin nin habeenkiina salaad u kacaya maalintiina waxyaro qaadqaadaya nebiga agtiisa ay arrinka ku sheegeen xadiiska sheekh alalbaani oo xasanba ku tilmaamaya markaasuu nebigu wuxuu yidhi waxaa sheegaysaan hadday jiraan iyadaa ka reebi salaatuhu satanhaa salaadiisaa ka reebi buu nebigu yidhi yacnii malakadan bay dhisaysaa cibaadada ninkan habeenkii taagani malakadani waa u dhismaysaa ah inuu xumaha iyo sabaha kala garto idan salaada danta laga leeyay baa waxaa ka mid ah ee muhimaadka ugu waaweyn inay beerto qofkan inuu samaha iyo xumaha u kala celiyo ilaahay soonka markuu inoo tilmaamay wuxuu ina yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum cillada maxaa laga dhigay lacallakum tattaquun soon baa laydin saaray sidii kuwii idinka idinka horreeyeyba soonka loo saaray danta la rabaa waa maxay waasican diiniga aha inuu beermo masalatu taqwa inay beeranto xajkii acmaashii la samaynayay baa ilaahay tilmaamay xajku waa meelo la marmarayo dhagax la tuurayo dhagax lagu dul wareegayo waxaasaa lasoo samaynaya laakiin dan baa laga leeyay kale ilaahay wuxuu leeyahy lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu attaqwa minkum laakin yanaanku taqwa minkum waxay culammadu yidhaahdaan markaas cibaadaadka danta laga leeyay waxa weeyaan waasican diiniga ahay inuu dhismo ayay muhim ugu tahay xataa culammada qaar baa waxay yidhahdaan masaa'ilka tashriiciga oo dham laftoodu waa inay zajri sameeyaan oo ah waasica kan qofku inuu xumaha ka taga inay ku beeraan saa baa ilahay wuxu walakum fi اlqisaasi xayaatun ya uli lalbaabi lacallakum tattaquun qisaasta sharcigaa ah in laydin mariyo nolol baa idinku sugan baa la dadka caqligalow lacallakum tattaquun ay kay tattaquun si ay u beeranto alla ka cabsiga kane marka waxaynu leenahay taqwadu oo ah baynu leenahay alghaaya walxasiila waxa la rabo inuu midhahay ka dhashaan diinta oo dhamme ama caqiida ha noqoto caqiidada waxa weynuun dee ilaah iyo weynidiisa iyo cadamadiisa iyo inaad ka xishooto iyo inaad aragto inuu ku ilaalinayo iyo yowmul aakhir jazaaga iyo abaalmarka iyo waxa ka jira waxa waxaa loo fahmay cibaadaadkanna loo sameeyey nidaamka islaamigana u yimi malakadana inay dhisanto dadku inay yeeshaan waasic diiniya marka waxay yidhahdaan taqwadu maalan ama waa gaaya litakliif ama waa daaficun lililtizaami bihi waa labadaa mid bay idhahdaan taqwadu ama waa gaaya litakliif waxaan layna faray wixii ka dhalanayay natiijadii laga rabay ama bay idhaahdaan waa daaficun lililtizaam wixii keensanaya inaynu multazimiin ku noqonno sharcigu wuxuu sheegayay ayuha alaxiba quwada qaanuunku mujrimiinta ayay ciqaabtaaye muxsiniinta ma abaal mariso qaanuunku muxsinka waxba uma taro ma abaal mariyo mujrimkuu ciqaabaa masaladan aynu ka warramaynaa dee faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara masaladani abaalmar bay leedahay idan waasican diinigahay abaalmar buu leeyahy walaa tacmaluuna min camalin la kunaa calaykum shahuuda waxba ma samaynaysaan baa ilaha l ilaa iyo waan arkaya ilaa waan arkaya macnaheedu waa maxay muraaqabada tani waa haddaad in axsantum axsantum lianfusikum wain asaatum fa calayha weeya hadday wanaagtayna wanaaggan kugu abaalmarinaya hadday xumo tahayna mushkiladaa lagugu abaalmarinaya idan waasica diiniga ahi sida qaanuunku ciqaab qura wiya ciqaab qura maaha hawaabna wuu yihi wuxuu qofku rajaynayo qaanuunka maanta dhan haddaad ilaaliso waxba idinku siin mayso mujarad inuu nidaamkaa guud hagaaga mooyaane milyankii ama dhowrkii qof qof la abaal la yidhaahdaa qofkan jaa'isadaasaa la siiyey jaa'isaduna inta badan shahaado yar iyo waraaqa iyo waxaasaa isaga badan yihin la yidhaha waa la sharfayo qofkii ugu fiicnaa waxa kan waraaqdaasu helay laakiin malakada tani waxay keensataa qofku inuu abaalmar sugayo haddaba ayuhal khiwa dadka barh baa moodaya haddii cilmigu bato oo jaamacaadku bataan oo kani sameeyeen ay ka fiilu tahay dadku dhaqan fiixan ina yeelaya waa jahliga waxa kan meelahan ina mariyey waxba kama jiraan waxba kama jiraan waayo waaqaca ka markhaati kacaya kuwii idinka idinka cilmi badnaa ee jaamacaadka wanaagsan lahaye kan lahaa maxay dhaqankoodu noqday dhaqankoodu wuxuu noqday alislix alfataaka inay sameeyaan dhaqankoodu wuxuu noqday masaakiinta inay ku xadaan dhaqankoodu wuxuu noqday dowladaa yaryar lagu gumaysto dhaqankoodu wuxuu noqday dowladaa yarar dhaqaalahooda in lagu burburiyo dhaqankoodu wuxuu noqday nuclear wiban in lagu samaysto dhaqankoodu wuxuu noqday dunida in la saytareeyo oo dadkao dhan la dulaysto idan waxaasoo dhammay cilmu ka dhashay aqoontii badatay ay dadka kala dheeraadeen waxay dhacal siisay inay dadka inta kale gumaystaan ama boobaan ama dhacaan ama liidaan idan maaha cilmigoo bata ee waxaan leenahay waasica diinigaa baa muhima si awgeed baa dadku waxay in badan isweydiinayaan waar dhibtii badatee maxaa la yeelaya dhallinyaradiibaa inxiraaf ku dhacay waxa kanbaa dowladnimadiiba hagaagi weyde waxa kanbaa war meel kale ha u cararay meesha u baahan inaynu saarno waxa weeyaan dadkan waxaynu baraynay iyo cibaadaday samaynayeen sulugooda ma bedashay haddaanay bedelin waxaynu baraynaan wax sidii ahayn waxaynu baraynaan sidii loo baahna weliba maantana dhufaysyadii hore ma jiraan ofiisyada hore waa maxay xadaarada jadiidkii bay yidhahdaanee dunida maanta jirtaa berigii hore wadannada iyo dadku qalcaday samaysan jireen qalcaddu maxay kaa ilaalinaysaa cadowga dee xusuun iyo qalaac iyo magaalooyinkii berigii hore horeo dhan dayr baa ku wanaagsanaa qalcadaa ku dhex yaallay waaweyn dee ninkan faraska sitay iyo ninkan waranka la ordaya iyo dadkan xiimayoo dhami kuma soo gaadhayaan ee waadeen derbigaasaa idin dhexeeyo kaa celinaya cilmigii markuu koray waxaa soo baxay in la helo derbigan wax lagu dumin karo ama wax xagga sare ka mari kara madfac iyo dayuurad iyo qalcaddii markaa waxay noqotay inay shaqo beeshay oo maanta inaynu qalcada ku wareejinno uma baahnin marka waxaa la sameeyey wadanno waxaa la yidhi xuduudayaan laynoo soo gelin cid aynu inagu soo dayna mooyaane ayaan cid kale inoo soo gelin oo maxaynu kontroolaynaa dadka afkaartooda iyo dhaqamadooda iyo diimahooda tichnolojigan cusubina wuxuu keenay inaan gurigaagaba aanaad lahayn ciddii doonta inay ka dhex sheekaynayso gurigaaga t v baa yaalla mobil baa yaalla kan baa yaalla waxan baa yaalla marka meel gaaroo aad leedayba ma jirto reerka iyo carruurtaad hadda ka soo baxday qolo kale u sheekaynaysa qolo kale waxbaraysa oo wax u dhigaysa dadku isu furmay marka waxay dhahdaan qalcad fikriyina ma jirto e, midda maadiyina ma jirto adduunku globalization baa dhacay bay dhahdaan wuu isu furmay idan xusniga quree wax ilaalin karaa qalcadda quree wax ilaalin karaa waa maxay waa damiirka bini aadamkaoo la dhiso waa caqaa'idda iyo dadku waxay rumaysan yihiinoo wax laga bedelo waa dhallinyaradan imbihaarku ku dhacay imbihaarku waa markaad fajacdo ee yaabto ninkana cada cirka duulay malaa wax walba saasunbuu ugu fiican yahay bay dadku is wax walba saasuu ugu fiican yahay bay moodeen sida awgeed modernismkoodii baa la wanaagsanaaday alxadaaثa laakiin waxaynu leenahay aadanuhu ama nebi aadam iyo dhashiisii ha ahaado ama qiyaamaha kuwa uu ku dhici doono ahaado iyo inta u dhaxaysa laba xanuunan buu leeyahy bani aadamkuma tatawuro habeen iskama bedelin wuxuu haystaa tatawure uu gacmaha ku hayo laakiin insaanku waa insaankii uun insaankii laba boqoloo sano ka hor joogay waa kan uun kun sano ka hor kii joogay waa kan uun insaanka laba xanuun un baa ku dhaco bedela ashubuhaat washahwaat in shubha ku dhacdo caqiidadu ka xumaato iyo caqiidadu inay daciifto oo dhaqanku ka xumaado shahwaati nafs in bireegoodii la waayo oo uu bireeg beelo xaggu doonaba u socdo marka waa labadan mashkilo marka kii hore wixii lagu dawayn jiru baynu kana ku dawaynaynaa ma aha technology u hela iyo mobil buu haysta iyo internet buu kujira waxaan oo dhan waa laga dawayn karaa haddii uu furmo meeshan waasica diinigii uu galo qalbigaah hadduu furmo marka waxaan leenahay caruur baa inxiraaftay iyo waxbaa xumaaday saddex shay haddaynu samayno wax walba waynu hagaajin karnaa dowladnimadii way hagaagaysaa tuugu noqon maayaan oo kuwa maamulka ku haya imka waxaa laga yaaba in la hebel shalay buu meel yar loo dhiibay dee laba guruu reerka u dhisay marka qaanuunkii wuu ilaalin waayo dee labadii guri uu soo xado uu dhistay bulshadiina mujtamaca koodiina wuu ilaalin waayo dee ma ceeboobine waaba ammaanay war waa nin raga oo reerkii laba guri buu sanad quraa buu shaqaynayo reerkii laba guri u dhisay haddii ay bulshada odhan lahayd war waa tuugkaasi oo la faqooqi lahaa at least wuxuu noqon lahaa qof dacaabaysan oo xumo sameeyey laakiin bulshada dhexdeediina mujtamac bresharkiisiina ma jiro dee ammaan loo arka qaanuunkiina ilaalin maayo oo ma jiro fitradiina waatana waa qaldantay maxaa xalkeenna keligii u yahay xalkeenna keligaahi ee kuwanna xoojin kara hadduu isagu xoogoobo waa inaynu waasica diiniga dib ugu noqonno dadkan wii qalbigaa kontrooli lahay wixii kontrooli lahaa waa inaynu dib ugu noqonno saddex shay haddaynu samaynana waxaa sugu sahmaya kow alcilm haddaynu samayno cilmigaa ka warramaya waxa weeyaan ilaahay iyo aakhiro barashadeeda nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiiskii saxiix ku yaalay inamaa ana aclamukum biاllaah wa akhshaakum lahu buu yidhi anaa ilaahay idinku aqaan buu yidhi anaa ilaahay idinku aqaana maxaa kaa ka dhalanaya markaa wa akhshaakum lah anaana idinku cabsi badan waa qoladii xamaasadootee tidhi nebiga dembigiisa la dhaafay aan sidan yeelle ka samayn ee gruubkii xamaasadu qaaday ee saxaabada ka mid ahaa nebigu alayh salaatu wasalaam wuxu uhi anaa ilahay idinku aqoon badan dan anaa idinku cabsi badan marka waxaan leenahay war dadku wuxuu haystaa dhaqankii uu reerahooda ka soo gaadhay diin garan maayo walaa kuwiina jaamacadaha ka baxa garanaya walaa kuwa meesha baa garanaya nin waliba intii malcamadda loogu soo dhigu diinu haystaa waxaynuu baahana in dib loogu noqdo dadkan caqaa'idooda la saxo caqiidadan saxayna maha caqiide kalaamiya tii cilmu kalaamkee hore maaha tii cilmulkalaamka dambe salafigaana maaha kuwaasi mashaakil haystay xallilayeen mashaakilkaasina maba haysto maxaan uga jeeda dad maanta oo dhan jahmiye dadka u sharaxdo iyo murja'a iyo muctazila dadkani murjic iyo mutasil iyo midna ma yaqaan waxaan adaa akhrinaya adaa raba intaad gelisay inaad haddana ka soo saarto marka horena waad u sheeg sheegaysaa waad baraysaa markay bartaanna waad ka soo qufaysaa maha uma baahan waa dadkani arkaanuliimaan bay u baahayeen in loo dhigo aliimaanu biاllaahi warasuulih wamalaa'ikatihi wa kutubihi walyowmi alaakhir in loo dhigo dadkani waxay u baahan in loo dhigo caqiido nool oo keenaysa ilaahay cabsidii iyo muraaqabadii iyo muxaasabadii wax qalbiga safeeya wax qalbiga safeeya qadaayad caqliyo dihniya uma baahanina marka cilmulkalaamka horena ma rabno cilmulkalaamka dambena ma rabno kuwaasi mashaakil wakhtigoodii taagnaa bay dawaynayeen dadkani midnaba ma haystaan bale waxay haystaan cilmulkalaam ka jadiid oo ilxaad iyo eetiisam iyo ilaahdiid iyo diintu sax ma tahay iyo mid kalea haystaan waan kaaba ahayn kuwa murankoodu ma yaallo idan waxay lenahay cilmaa loo baahan yahay iyo aqoon waxaynu u baahannahay caqiido inaynu saxno oo qofkan uu xad uu gaadho alictisaazu biاllaah inuu ilaahay subxaanah wa tacaala wey ku faano inuu rumaysan yahay waxyigu inuu la weynaado samada ka yimi ilaahay inuu arko inuu khabiiriyey oo caliimiyey oo xakiim yahay oo wuxuu isagu sheegaa inay sax yihiin adigunbaa fahamku iska ilaali inuu kaa qaldamo sidaa awgeed nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii markii nebiga la kaxeeyey la dheelmiyey cirka la qabadsiiyey waxaan bini aadam caqligiisa gelin baa ilaahay u sameeyey uu soo noqday quraysh muu ka qarinina wuu u sheegay markaasay qosqosleen ma maantuu taallayin bay dhahay ma meeshaanu bisha u socon jirnay layskumaba haysto cirkaba xaggiisa waaba laysku haystaaba israaga hore in eh, eh, uu ka tegey maka oo uu tegey bayt اlmaqdis ma meeshaanu bisha u socon jirnaa tidhi xalay baaba tego haddana soo noqdo iyagoo nebiga saa ugu jeesjeesaya abibakar u yimaadeen markaasay dhahdeen saaxibkaa wuxuu sheegay ma maqashay oo muxuu sheegay wuxuu yidhi xalay baan intaan qaftay xagga ah. yaan haddana soo noqdo aniga jooga abubakar wuxuu ugu jawaabay lain qaala dalik laqad sadaq midhun hubi hadduu isagu yidhi waa dhab buu yidhi waa run waayo wuxuu rumaysan yahay ilaahay qadiira oo caalima oo xakiima oo casiisa oo dulquwati almatiina wuxuu doono samayn karaa facaalu limaa yuriida buu rumaysan yahi waxweyn lama aha arrintu bini aadam hadduu yidhaha anaa sameeyey ha markaas amaranku imanaya laakiin ilaahay baa sameeyey ma hubtaanuun buu leeyay inuu isagu yidhi lain qaala dalika laqad sadaq waxaan rabnaa caqiidadu inay nooca noqoto caqiidaay dadkan ilaahay ku kalsoonaadaan caqiidatii khusayma ah wuxuu saxaabigaasi yidhi nin bay nebiga neef xoolaa kala iibsadeen nin reer miyiya markaasuu soo ninkii baa yidhi waan waxba xoolaygaa la siiyo murankiibuu badiyey maaba ka iibina xoolaa keen buu yidhi warsoodigayga iibiya buu nebigu leeyay isna may buu yidhi markhaati keense baa la yidhi dee nebi maxamed cidina lama joogin markii ay kala iibsanayeen dabeetana khusaymaa yidhi anaa markhaatigaa furay maxaad furtaa la yidhi inuu kaa iibiyo ay sax tahay saad sheegaysa oo khuseyme inolama joogina maxaad ku warkhaati furtay oo cirkaad nooga soo warantaa war nooga keentay ma geedkan dhabarkiisa intaad ka keentaan rumaysa waaye buu yidhi ilaanu imka waxaad leedahay halkan baanu ku kala iibsannay aniguna waxaan kaa rumaystaa in samada waxyi kaaga yimi ood samada war ka keentay baan qaatay dee ma geedkan baan qaadan kari waaye buu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalam wuxu uhi khusayma ninkuma markhaati kacaa lababa markhaatigiisu ku filay idan ayaa laxiba waa la adimay waa iska soo koobayna waxaan leenahay inxiraafaadka dadka inaynu ka sheekayno ama qaylino ama oyno dumarkiibaa xijaabkii dhigayay halkan baa laga baxay waxba waxaas ma bedelaan waxaa wax bedelaa waa dadkani waxay aaminsan yihiin inaynu wax ka bedelno waxa wax bedelaa waa dadkan qalbigooda waxa gelaya inay wax ka bedelaan waxaa wax bedelaa waa dadkan damiirkoodu inuu xukumo ee aanay bulshadu xukumin iyo dowladda iyo qaanuunkeeda aanu xukumin qofkani wuxuu samaynaya dhaqan u noqonaya inuu noqdo qanaacadiisa iimaankiisa inuu noqdo markaasaynu leenahay waasica diiniga hadduu dhismo ayaa kuwa kale midhmidhka dhinaca rara ayaa markaa kuwa kale qabanaya waasiciyada kale aynu sheegaynaa laakiin waasica koowaad aynu u baahannay waa kan ah ilaahay weynidiisa iyo muraaqabadiisa iyo xishoodka aynu ka xishoonayna inay badato markaasuu camalkeenu fiicnaanaya salى اllهma عlى mxamadi wعlى alih وصaxbi وsلم والxamdu لilahi رb العaalamiن